alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed qaala sheekhu raximah ullah wa ama alqismu alawalu qeybta hore miya aladii yumkinu macrifatu asaxiixi minhu kaasay suuroobayso saxiixa in la garto ka mid ah fahada mawjuudunkaasi waa jiraa fiima yuxtaaju ilayhi arrinka loo baahan yahay oo diin ahaan loogu baahan yahay waa ku suganya waa ku jiraa walilahi alxamd ilaahay oo qura ayayna u sugantay mahadda fakasiira maa yuujadu fi tafsiir yacnii wakhtiyo fara badan gudaheeda ayaa markaa la helaa fi tafsiiri tafsiirka gudihiisa laga helaa iyo walxadiisi xadiiska gudihiisa iyo walmaqaazi maqaasida yacni gudahooda waxyaalaha dagaallada iyo ku saabsan yacni ghasawaadkii qasaska laga qisoonaayo umuurun manquulatun can nabiyina umuur laga soo raray nebigeenna sala allahu alayh wasalam iyo wagayrihi isaga cidaan ahayn ba laga soo raro ambiyaa i nebiyada ka mid a ah. salawaatu ullaahi calayhim wa salaamuhu naxariisyada ilaahay iyo nabadgelyadiisuba korkooda ha ahaatee wannaqlu saxiixu yadfacu dalik naqliga saxiixa ah ayaa yadfacu dalika kaas marka waxaa daafacaya oo radinaya bal hada mawjuudun fima mustanaduhu naqlu kaasi waa ku sugan yahay wax waxa loo cuskanaya uu yahay naqliga iyo riwaayada wa fii maa yucrafu iyo wax lagu garanaayo biumuurin ukhraa umuuro kale oo hayri naqli aan naqli ahayn lagu garan karaba waa ku sugan yihiin in ashyaa la soo naqliyo nebiga sala allahu alay wasalam laga soo raro ashyaadaas oo markaysa markaa aan sax ahaynoo jirin ashyaada naqli keliya lagu garan karo oo aan istinbaad iyo waxyaalo kale lagu garan karin waa dhacdaa akhbaaro aan markaysaga iyo axaadiis aan sugnayn oo jirin in waxa weeye nebiga sala allahu alay wasalam laga soo naqliyo bale naqligii saxiixa uu ka hor imanaayo adilo saxiixa ama axaadiis saxiixa markaysaga ay ka hor imanayaan ay radinayaan umuuro lagu garan karo naqli waxaan ahayn lagu garan karana sida marka axkaamta istinbaadka iyo ijtihaadka markaysaga lagu haleeli karo waa dhacdaa in akhbaar iyo axaadiis lagu soo naqliyo aan asal lahayn ama aan jirin ama daciifo ah imisa waxa weye masaa'il axkaama lagu soo naqliyey waxyaalo markaysa markaa aan asal lahayn ama markaysaga daciifa ama baila falmaqsuudu ana almanquulaati alatii yuxtaaju ilayha fi ddiini waxa maqsuudkee la rabaa ana almanquulaati waxa la soo raray allatii taasoo yuxtaaju ilayha loo baahan yahay fi ddiini diinka loogu baahan yahay qad nasaba allahu ilaahay wuxuu u dhidbay oo u taagay oo u yeelay aladillata daliillo ayuu u yeelay calaa bayaani maa fiiha caddaynta kii ku sugnaa oo min saxiixin markaa mid saxiixa ah wahayrihi iyo mid aan saxiixa ahaynba ahaaday wa macluumun waxaa la ogsoon yahay anna almanquula waxaa la soo raray fi tafsiiri tafsiirka lagu soo raray akharuhu badankiisu kalmanquuli wuxuu la mid yahay sidii kii la soo raray fi lmaghaazi yacni ghazawaadka lagu soo raray iyo walmalaaximi yacni markaa dagaalladii fitanka ahaa markaa lagu soo raray yani makhaazida waxaa loo jeedaa dagaaladii markaysa marka waxaan yani jihaadka ahaa baa markaysaga loo jeedaa sida ghazawaadkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo kale iyo walmalaaxim malaaximna waxaa looga jeedaa alqitaal fi lfitan dagaaladii fitanka markaysaga lagu dagaalamayay malaaximna waa jamcu malxama malxama waxa weeye waa marka ishilbaynta weyn waa in waxa weeye markaa dagaal la ishilbaynaayo oo markaysaga hilibka la warhaayo bimacnaa waxa weeye yani marka la dagaalamo ta noocaasa waxaa la yidhahdaa malaaxim ba la yidhahda marka alqitaal fi lfitan baa malaaximta ay u isticmaalaan walihada qaala alimaamu axmedu sidaas aawadeed baa imaam axmed uu yidhi halaaatu umuurin laysa laha isnaad saddex umuurood sanad male altafsiiru tafsiirku sanad male waalmalaaximu dagaalada fitankuna iyaguna sanad male waalmagaazi ghazawaadkuna iyaguna sanad male wa yurwa waxaa la soo wariyaa laysa laha aslun asal male ay isnaadun sanad male lianna alghaaliba calayha almarasiil hadalkan imaam axmed laga sheegaayo waa hadal mashhuura khatiib albaqhdaadi baana kitaab uljaamic ku soo wariyey khatiib albaqhdaadi baa kitaabu uljaamic aljaamic liakhlaaqi alraawi ayuu ku soo wariyey waxaana dhici karta in dacfi ku jiro kollay saasaa mutabaadir aaduma taxqiijin almuhim lagama tilmaamayo inaan waxa weeye saddexdan baab midnaba waxba ka asixin ee waxaa laga tilmaamaya haalib waxa u ah yacni cadamu sixa ayaa u badan u haaliba laga tilmaamaya siduu sheikhuba tilmaamay lianna alghaaliba calayha almarasiil yacni mursallada u haaliba oo waxyaalaha mutasilka ah ee sanadkoodu saxiixa yahay waa ku yaryahay ashyaa laakiin ka asaxday waa jirtaa saas aawadeed zarkashi waa ka ku odhanaya kitaabka burhaanka wa qaala almuxaqiquuna min asxaabihi yani min asxaabi alimaam axmed muraaduhu ana algaaliba anahu laysa laha asaaniidu sixaaxun mutasila waxaa markaa uu yidhi muxaqiqiinta asxaabu limaam axmed kuwooda markaa muxaqiqiinta ahi waxay yidhaahdeen sheikhu wuxuu u jeedaa ana alghaaliba annahu laysa laha asaaniidu sixaaxun mutasila waxa u haaliba u fara badan sanadyo saxiix oo xidhiidhsan inay lahayn saasuu uga jeedaa buuri waila faqad saxa min dalika kasiirun haddaan arrinku sidaa ahayna wax badan baa ka asaxay buuhi ka tafsiir dulmi bishirki fi aayati alancaam waa sida fasiraadda dulmiga lagu fasiro shirki lagu fasiro lancaam gudeeda aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin yacnii dulmigaas markii saxaabada ay ka ishkaal gashay nebigana sala allahu alayh wasalam ay weydiiyeen waatuu nebigu ugu fasiray sala allahu alay wasalam inuu dulmigu shirkiga yahay alam tasmacuu maa qaala alcabdu asaalix ina ashirka la dulmun cadiim miyaydaan maqlin buu yidhi ka uu yidhi addoonkii saalixa ahaa yacni shirkigu waa dulmi weyn waa dulmi weyn iyo walxisaabi alyasiiri bilcardi iyo sida fasiraadda lagu fasiray xisaabta fududna bandhig lagu fasiray fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira waatuu nebigu sala allahu alay wasalam ku uhi innamaa dalika alcardu caaisha uu ku yidhi nebigu sala allahu alay wasalam wax kalaba maaha kaagana aad sheegaysaa waa cardi waa bandhig waalquwati biramyi iyo in quwada ganitaan lagu fasiro fii qowlihi wa acidduu lahum ma istatactum min quwa alaa ina alquwata aramyu waatuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waatuu saa yidhi sayuudu itqaanku ku soo naqlinayaa hadalkaa zarkashi dabeedna wuxuu tacaqubayaa wa ilaa faqad saxa fii dalika kasiirun eraygaasu tacaqubaya ka daba tegaya dabeedna wuxuu yidhi qultu aladii saxa min dalika qaliilun jiddan waxaa ka asaxay nebiga sala allahu alayh wasalam ka asaxay oo ka mida tafsiirka aad iyo aad bay u yar tahay iska daa inay fara badan tahay bal aslu lmarfuuci minhu fii gaayati alqila iska daa marka waxa weeye sixa keliye waxaa nebiga loo rafciyeyba sala allahu alayh wasalam tafsiir ahi waxa asaxay iyo waxaan asixinba marka laysku daro aad iyo aad bay u yar tahay alitqaan fi culuumi alqur'aan ayuu ka odhanayaa hadalkaas khatiibku kitaabkiisa aljaamic marka uu asarkan keeno wuxuu khatiibu albaqhdaadi odhanayaa wa hada alkalaamu maxmuulun cala wajhin wa huwa ana almuraada bihi kutubun makhsuusatun fi hadihi almacaani alhalaathati gayru muctamadin calayha hadalkan waxaa lagu xambaarayaa weji oo wejigaasi wuxuu yahay in looga jeedo kutub gaara oo saddexdaas umuurood ku saabsan kutubtaasaan la ictimaadi karayn walaa mawsuuqin bisixatiha lisuu'i axwaali musannifiiha wa cadami cadaalati naaqiliiha wa ziyaadaati alqusaasi fiiha yacani kutubtaasaan la cuskan karayn laguna kalsoonaynna sixadeeda waxaan loogu kalsoonayn cidda qortay axwaasheedu inay xun tahay daraaddeed iyo wa cadami cadaalati naaqiliiha iyo cidda markaa soo naqlisay ee soo rartay inaan markaa cadaaladooda lagu kalsoonayn oo cadaalada aynay lahayn ama dad cadaalad aan lahayn ay yihiin ay fasaqan yihiin ama wax la mid ah wa ziyaadaati alqusaasi fiiha iyo kuwa markaa waxa weeye sheekeeya ee qasaska iyo waxyaalaha ka warrama kordhinta ay wax ku korkordhiyaan ee wax ku dardarsadaan ashyaada noocaasa aan loo ictimaadi karin fa amaa kutubu lmalaaximi kutubta markaa ku saabsan dagaallada fitanka fa jamiicuha bihadihi sifa dhammaanteed waxay ku saabsan tahay markaa sifadaasay ku sugan tahay walaysa fii dikri almalaaximi almurtaqabati walfitan almuntadarati hayru axaadiisa yasiiratin itasalat asaaniiduha ila arasuuli sala allahu alayh wasalam min wujuuhin mardiyatin wa turuqin waadixatin jaliya kutubta markaa waxay ku saabsan fitanka dhammaantood sifadaasay ku sugan tahay oo kuma sugna fitanka markaa la sugaayo ama dhici doono axaadiis yar mooyaane wax kale kama sugna axaadiistaa yarna ay asaaniiddooda xidhiidhay oo nebiga sala allahu aleyh wasalam wejiye laga raalli yahay laga soo wariyey iyo dariiqyo markaysa markaa waadixo cadcad kuwaasna waa aad iyo aad bay u yidhi laakiin haalibkoodu waxay yihiin sida kale marka kutubaha laga qoray yacni waxay yihiin yacni dhammaantood qaar aan fiicnayn waxaa jira kutub loo gaar yeelay markaysaa fitanka iyo malaaximta loo gaar yeelay oo kutubahaan loo qoray oo cibaarada waxa weeye salaasatu kutub yani waxa weeye saas inuu ka cabiray ayaa imaam axmed laga soo naqliyey saddex kitaab yani waxa weeye sanad male ama asal male salaasatu kutub laysa laha usuul sida khatiibu lbaghdaadi uu soo warinayo fii kitaab aljaamic waa saas salaasatu kutub laysa laha usuul saddex kutub usuul male marka waxaana jira abwaabtan kutub baa laga alifay marka kutubta malaaximka iyo fitanka laga qoray dhammaantoodu noocaas weeyaan marka kutubta laga alifay abwaabta malaaximta iyo taariikhda iyo laga alifay tusaale ahaan waxaa ka mid a kutubta yacni sayf ibnu cumar nin la yidhahdaa wuu alifay ninkaasna kadaab buu ahaa marka akhbaartiisa lama ictimaadi karo akhbaartiisa lama ictimaadi karo makada maqaasida iyo abwaabta markaad yani ku saabsan wakhtigaa hore alcahd alawal ah, waaqidi laftiisa aad iyo aad buu uga hadli jiray waxna waa ka qoray maxamed ibnu cumar alwaaqidi waana muttahamun bilkadib muttahamun bilkadib kutubta tafsiirka laga qoray ah, iyaga laftooda waxa jiray qaar aan la ictimaadi karin ayna culammadu yidhaahdeen kuwaasuu u jeeday markuu tafsiirka sheegayay imaam axmed saas aawadee khatiibku wuxu odhanaya wa ama alkutub almusanafatu fii tafsiiri alqur'aani fa min ashhariha kitaaba alkalbiyi wa muqatil ibni sulaymaan kutubta tafsiirka laga qoray ee iyagana marka aan la ictimaadi karaynin laguna xambaarayo inuu u jeeday imaam axmed waxa ugu caansan kitaabka marka waxaway kalbi uu qoray maxamed ibnu saa'ib alkalbi waana kadaab iyo muqatil ibnu sulaymaan marka kutubta noocaasu u jeeday kutubta noocaasa ayuu u jeeday laakiin lagama tilmaamayo inayna waxa weeye waxba ka sugnayn lagama tilmaamayo oo loogama jeedo haddayba ka asaxdo imaam axmed oo ilaa sanadka markaysaa waxaa ku jira cabdulmalik almaymuuni nin la yidhaahdo ninka noocaasana waxa weeye yani wax tawsiiqiyey markaysaa maanu helin marka almuhim hadday ka sugnaato hadalkaasi imaam axmed waxaa lagu xambaaraya maxaamisha culammadu ay ku xambaareen oo qaarkood ku xambaareen min xaysu alghaalib in loo jeedo qaarkoodna ku xambaareen in laga tilmaamayo kutub makhsuusa in laga tilmaamayo oo looga jeedo ee cala ilaaq aanu u jeedin aanu cala alitlaaq u jeedin saas yadaa in laga tilmaamayo waxaa jira kutubta tafsiirka laga qoray kutub looga asal dhigay riwaayaadka kalbi iyo maxamed ibn marwaan assuddi kitaab caanaa jiro oo la yidhaahdo tanwiir lmiqbaas min tafsiir ibni cabbaas kitaabka caynkaasa waxa weeye waa kitaab aan la cuskan karin moxamed ibnu saa'ib alkalbi kitaab buu qoray imaam axmed waa la weydiiyey imaam axmed wuxuu idhi min awalihi ila aakhirihi waa kadib awalow aakhir waa been buu ihi kitaabkaas tanwiirulmiqbaas min tafsiir ibni cabbaas kitaabka la yidhaahdo waxaa loo nisbeeyaa fayru zabadi inuu alifay saaxibu lqaamuus fayru zabadi inuu alifay ayaa mashhuura oo cana kitaabkana lagu daabacaa culammadana u nisbeeyaan inkastoo bacdi ay wargeliyeen oo yidhaahdeen kaba sugna inuu fayrasabadi kitaabkaa qoray kitaabkaasi qur-aanka dhammaantii wuxuu odhanayaa ibnu cabbaas tafsiirkiisii weeyi sanad ahaanna waxaa wax laga warinayaa maxamed ibnu saa'ib alkalbi silsilat lkadib baa wax laga warinayaa silsiladda beenta silsiladda ay culamadu yidhahdaan silsilat lkadib sanadka beenta ah sanadkaasu min awalihi ilaakhiri ku dhisan suuratu suuratulfaatixa markuu bilaabaayo ayuu sanadkaa ku bilaabaya silsilatukadib ah suuradaha kale suurad kastaba markuu bilaabaayo wuxuu bisanadihi can ibni cabbaasin markaasuu halkaa ka wadaya aayadu u waayayaa ma jiro qur'aanka min awalihi ilaa aakhirihi aayadu u waayayo waa riwaayo markaysagaa taa kama hayo ibnu cabbaas ila been buu ku dhisan yihi kitaabka caynkaasoo kale dabacaad fara badan baa la daabacay mashriqiyo maqrib buu ka dhacay beentaasaan ku dhisan marka almuhim eh, macno ahaan saas ayaa loo jeedaa wuxuu yidhi sheekhu wayurwa laysa laha aslun saana waa loo soo wariyaa bu isnaad male iyo asal male asal male waa sida markaysaga khatiibku u sheegay oo bisanad uu ku soo naqliyey salaastu kutub laysa laha usuul laysa laha aslun ay isnaadun sanad male ayaa loo jeeda isnaad waxaa la dabdinayaa waxay fasirayso ayaa xarakadiisa la siinaya ay taabicu noqonaysa ayda tafsiiriyada waxaa ka dambeeya ama bedel ama bayaan buu noqdaa qaacidatu tashfi alcaliila min alcilal maa bacda ay cadfu bayaanin aw badel qaacidada bayd bay ku sheegaan yacni qaacido qofka buka ka bogsiinaysa yani markaa xanuunka maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel ay waxa ka dambeeya ama waa cadfu bayaan ama waa bedel marka aslun markay ahayd ay isnaadun bay noqonaysaa marka laa asla laha marka la yidhahdo ama laa asla lahu xadiidkani asal male waxaa loo jeeda laa isnaada lahu xataa sanad daciifa male sanad daciifa male macnaha caynkaasna culamadu waa sheegay laa asla lahu macnaha looga jeedaa in loo isticmaalo sanad daciifa xataa male iska mid saxiixi mid xasana inuu yeesha laakiin waxaa muuqataa culamada qaarkood macno labaad inay u isticmaalaan macnaha labaad wuxuu yahay inay wakhtiyada qaarkood la asal lahu uga jeedaan asal saxiixaanu lahayn asal haabita ama saxiixa ayaanu lahayn taana waa u isticmaalaa sheekhulalbani muqadimada ah, kitaabka sharxu caqiida taxaawiya ama takhriijka markaa taxaawiyada labada mid wuxuu ku odhan jiray laa asla lahu waxaa loo isticmaalaa waxaan sanad lahayn walow daciif ba ha laakiin shay sanad leh sanadkaasi daciif daciifba ha ahaadee laa asla lahu lama yidhahdo sida macruuf ka aha ahlucilmiga agtooda laakiin waxa dhacday culamo waaweyn oo muxadisiini inay wakhtiyada qaarkood isticmaaleen laa asla lahu iyagoo arkaaya in sanad lagu soo wariyey oo sanadku hortooda ku sugan yahiy taas yada ah waxay ku tawjiihiyeen bacdi inay yidhaahdaan istilaaxa hore markaa waxa uu yahay waa ka haalibka ah oo badiba sidaa hore loo isticmaalay laakiin istilaaxaan haalib ahayn baa jiraa istilaaxaan haalibka ahayn waa maxay in wakhtiyada qaarkood loo isticmaalo laa asla lahu bimacnaa laa asla lahu yasix ama laa asla lahu saxiixan asal saxiix aanu lahayn waayo waa dhacday a'immada qaarkood inay axaadiista qaar yidhahdeen laa asla lahu iyagoo arkay inay asaaniid daciifa leeyihiin saas aawoodee waxaa lagu tawjiihiyey sidaa labaadna in loo isticmaalo lianna alghaaliba calayha almarasiil waayo waxa u haalibka u badani waa mursallo marka mursalla haddii waxa weeye ay tahay dee sanad waa yeelatay laakiin sanad daciifa yeelatay milu maa yadkuruhu curwatu bnu zubayr waa sida kuu sheegaayo curwatu bnu zubayr iyo washacbiyu shacbi uu sheegaayo camr ibnu sharaxiil ashacbi iyo wazuhriyu zuhri uu sheegaayo maxamed ibnu muslim azuhri iyo muusa bnu cuqba muusa bnu cuqba uu sheegayo wabnu isxaaq iyo maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar saaxibuulmaqaazi iyo waman bacdahum cidda ka dambaysa ay sheegayso ka yaxya bni saciidin alumawiy iyo walwaliid ibni muslim iyo walwaaqidiyi waaqidi moxamed ibni cumar alwaaqidi wa naxwihim iyo kuwa cidda la midkaa ah min kitaabi almaghaazi ama min almaghaazi nusakha qaar baa kitaab ka tegaaya ay sheegayaan min almaghaazi maghaazida ka sheegayaan yacni dagaaladii markaysa marka ay ka sheegayaan sida markaa dagaaladii saxaabada ama dagaaladii rasuulka sala allahu aleyh wasalam jihaadkii rasuulka sala allahu alay wasalam ay ka sheegayaan marka waxay sheegaanna dee waxay noqonayaan mursal bay noqonayaan mursal ayay noqonayaan qaarkoodna waxaabay noqonayaan mucdal mucdal ayaabay qaarkood noqonayaan mursalkuna waa min qismi daciif wakada mucdalna waa la mid dacfi ahaanna waa ka sii daranyahin weliba marka wuxuu inoo tilmaamayaa eh, ashyaada ay markaa sheegaan oo aynay markaa sheegin ciddii ay ka maqleen inay noqonayso ashyaa aan la ictimaadi karin ashyaa aan la cuskan karin marka markaysaga inay noqonayso fa ina aclama annaasi bilmaghaazi dadka kuwa ugu aqoonta badan maghaazidu iyo dagaaladii jihaadka kuwa ugu yaqaana ahlulmadiinati waa reer madiina waayo saxaabadii rasuulka sala allahu alay waslam baa ku badnayd oo markaysaga in badan baa de wax badan baa deganaa oo aan ka guurin qaalibkii saxaabadu madiina iska sii joogeen sidaas aawadeed dee cilmigii maqaasida iyagaa lagala kulmayey uma ahlu shaam dabeedna waxaa ku xiga reer shaam baa ku xiga uma ahlu ciraaq dabeedna waxaa kusii xiga reer ciraaq ayaa ku xiga fa ahlu lmadiinati aclamu biha reer madiina ugu aqoon badan maqaasida iyo dagaaladii jihaadka iyaga ayaa ugu aqoon badan liannaha kaanat cindahum waayo waxay ahayd mid agtooda ka xasishay ama agtooda ka dhacday ayay ahayd saas aawadeed raggii ka qayb gala saxaabada ahaa ayaa ku badnaa taabiciintii iyo markaysaa waxaan cilmiga iyagay ka qaadanayeen oo kala kulmayeen akhbaarta caynkaasana waxaa weeye dadku makhaasida de xiiseeyaan sidaas aawadee waa laga waraysanayaa marka marka laga waraystana waxaa laga yaabaa ashkhaas badan ruuxu inuu kala kulmo cilmiga umuuraha ku saabsan iyo akhbaartu siday u dhacday iyo siday qasaskoodu ahayd fa ahlulmadiinati aclamu biha liannaha kaanat cindahum waayo agtooday markaysaga ahayd liannahaa maqaasidu kaanat waxay ahayd ama xasishay cindahum agtooda ayay ka xasishay ama ka dhacday wa ahlu shaami reer shaamna kaanuu ahla ghaswin wa jihaadin waxay ahaayeen dad marka waxa weeye duulaanka iyo jihaadka gaalada ay la jihaadayaano ku duulayaan qaar u hela bay ahaayeen faran bay joogeen saas aawadeed iyaga laftoodu dee aad bay ugu dadaalayeen cilmiga markaa ku saabsan abwaabtaa ku saabsan fa kaana lahum min alcilmi biljihaadi walsiyari maa laysa lihayrihim fa kaana lahum waxaa iyaga u sugnaaday min alcilmi xagga aqoonta biljihaadi jihaadka loo aqoon leeyahay wasiyari yacni markaa iyo siyarka loo aqoon leeyahay waxaa looga jeedaa waa siirooyinkii markaa jihaadkii ku saabsan makhaasida maa laysa lihayrihim waxaan u sugnayn cid kale ayaa iyaga uga sugnaaday oo ruuxu fanniga uu dee xiiseeye ee ku dhex jiro waa uga dadaal badan yahay yacni markaa dadka kale waxaa laga yaabaa daqaa'iq dadka kale ayna ka aqoonin inuu isagu ka barto waayo fannigu waa fannigiisi kaannahu ikhtisaaskiisi uu yahay walihaada cadama annaasu kitaaba abi isxaaqin abi isxaaqa alfizaariy sidaas aawadeed bay dadku weyneeyeen kitaaba abi isxaaqa abi isxaaq kitaabkiisa abi isxaaqaasoo alfizariyi abi isxaaq alfizaari sheekhii la odhan jiray ibraahim ibni moxamed abu isxaaq alfizaari aladii kitaabkaasoo sannafahu uu sheekhu qoray fii dalika maqaasida uu ka qoray yacni jihaadka iyo markaysaa markaa maqaasida uu ka alifay iyo dagaaladii saxaabadii iyo dagaaladii rasuulka iyo sala allahu aleyh wasalam wa jacalu awsaaciya waxayna ka yeeleen bimacnaa waxa weeye u aqoonsadeen alawsaaciya awsaaci aclama bi hada min hayri inuu uga aqoon badan yahay baabkan cid kale oo min culamaa ilamsaari culammada beledada ka mid a waayo reer shaam buu ahaa shaami buu ahaa mar hadduu shaami yahay yacni waa uga aqoon badnaanaya fannigaas waayo fannigaasi xiise gaaruu agtiisa ka yeelanaya khusaynta uu khuseeyo daraaddeed wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa abwaabtan marka waxaa makhaasida iyo dadku siday ugu kala beledadu ku kala duwanaayeen marka wuxuu tilmaamayaa cidda ugu aqoonta badnayd ahlu beledka ugu aqoon badnayd min xaysu ljumla waa reer madiina hadda taa macnaheedu maaha fardi kasta oo reer madiini waa ugu aqoon badnaa fardi kasta oo markaysaga beledada kale ah taa lagama tilmaamayo waxaa laga tilmaamaya min xaysu ljumla marka beled beled loo eegaayo ahlu madiina yacni waxa weeye cidda kale waa ugu aqoon badan yihin waxaa ku soo xiga buu yihi ahlu shaam wuxuu u tacliiliyey ahlu madiina iyagu dee in saxaabadii jihaadkan iyo ghazawaadkan galay ay markaa agtooda ku sugnaayeen marka talaqiga badan iyaga ay kala kulmayaan daraaddeed bay uga aqoon badanayaan dadka kale reer shaamna yaguna waxay ahaayeen dad marka waxa weeye ahlu ghaswin wa jihaadin dad faran jooga oo gaaladii ay ismudan yihiin oo ay dagaalamayaan ayay markaa ahaayeen marka fanniga noocaasa maadaama ay camalkiisii ku jiraan akhbaartii hore ee markaysagaa ciddii ka horraysay oo nebiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa akhbaarta ku saabsanayd ee ay yacni markaa jihaadka iyo ghaswiga ay sameeyeen way xisaynayaan oo markaysaga waa baranayaan saas yadaa ugu tacliiliyey ree ciraaq baa kusii xiga buud wuxuu ka dhigay martabadda saddexaad ayuu ka dhigay beledada kale wuxuu ka dhigay in looga sii aqoon badan yahay wa ama atafsiiru fa ina aclama annaasi bihi ahlu makka tafsiirka cidda ugu aqoonta badani warar maka liannahum asxaabu bni cabbaas waayo waxay ahaadeen asxaabtii cabdullaahi bni cabbaas bay ahaadeen oo ardaydii cilmiga ka qaadatay cabdullaahi bni cabbaas ayay reer maka ahaayeen yacni wuxuu tafdiil sheekhu ku samaynayaa taabiciintii iyo siday ugu kala aqoon badnaayeen tafsiirka ka mujaahidin wa cataa' ibni abi rabaax sida mujaahid oo mujaahid ibnu jabr waxauu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas waxaan ku akhriyey qur'aanka ku akhriyey min awalihi ilaa aakhirih ama min faatixatihi ilaa khaatimatihi faatixadiisa laga soo bilaabo ilaa khaatimadiisa laga gaadhayo saddex goor baan cabdullahi ibnu cabaas ku akhriyey anoo aayad kasta ku joojinaya oo weydiinaya macnaheeda aanu inoo keeni doonaa waan filaya wa cataa ibnu abi rabaax iyo sida cataa ibnu abi rabaax ayaa markaa ka mid ahaa asxaabta ibnu cabaas ay ahaadeen cataa ibnu abi rabaxna aad buu uga qaatay tafsiirka cabdullahi ibnu cabbaas cilmiyada kale wuxuu ku sii sheegnaa manaasigta xajka aad iyo aad buu u yaqaanay oo ugu aqoon badnaa cilmiga iyo fadliga uu leeyahay marka la sheegaayo cataa ibnu abi rabaax waa la soo qaataa waayo dee wuxuu ahaa mawlan min almawaali wuxuu ahaa nin madow wuxuu ahaa nin cawaran wuxuu ahaa laangare wuxuu markaa qabay shalal oo jidhkiisa markaysagaa gees baa markaa qallalay markii dambena indhola-aan baaba ku dhacday oo uu indhobeelay gacanina waa go'day waa dambe wakhtiyadii fitankii ibnu zubayr iyo wakhtigaana gacan baa go'day kullu daalika isagay ku sugan yihiin haddana ilaahay wuxuu ku kor yeelay yacni cilmiga ayuu ilaahay ku korraysiiyey wa cikrima mawla bni cabbaas iyo cikrima oo mawla bni cabbaas ahaaday asalkiisu barbar buu ka soo jeedaa barbarkii maqaaribada marka cabdullaahi ibnu cabbaas ayuu ka qaatay cilmiga aada iyo aadna waa ugu aqoon badnaa yacni aanka iyo sunnadaba wa hayrihi min asxaabi ibni cabbaas iyo kayrkood kuwa kuwo kalean ahayno asxaabtii ibnu cabbaas ka mida ka taawuusa sida taawuus ibnu kaysaan wa abishacthaa iyo abishacthaa oo jaabir ibnu zayd ahaaday wa saciid ibnu jubayr abu shacsaa jaabir ibnu zayd yacni aad baa cilmiga loogu ammaanay qolyaha ibaadiyadu waa sheegtaan oo way intixaalaan oo waxay yidhaahdaan abu shacsaa waxa uu ahaa sheikh ayaga oo waa u abtirsadaan laakiin abtirsadka ay u abtirsanayaan waa kadib iyo been abuur wey waa intixaal baatila beri buu ka yahay madhabtooda baatilka ah saciid ibnu jubayr waa cilmi badnaa aadna wuxuu ka qaatay cilmiga cabdullahi ibnu cabbaas aadna u laazimay waatuu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi xajaaj wuxuu dilay saciid ibnu jubayr iyadoo arlada waxa ku kor sugan dhammaantood ay u baahan yihiin cilmigiisa marka dulmi ayaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi daalimkii macruufka ahaa ee la yaqaanay uu ku dilay oo saciid ibnu jubayr wuxuu ka mid ahaa qolyihii ku baxay oo xajaaj ninka la yidhaahdaa wuxuu aha nin aad aduu dulmi badan hishaam ibnu xasaan waa ka yidhi sida imaamu tirmidi uu ku soo wariyey jaamiciisa sheekh albaanina uu odhanayo waa ka sugan tahay wuxuu yidhi waxa uu xajaaj ibnu yuusuf dilay boqol iyo labaatan kun ayuu ku dilay sabran yacni bartaagis ama iyadoo la hayo oo maxbuusa u dilay boqol iyo labaatan kun hadda ka warran oo saxaabiya taabiciina haalibkooduna taabiciin bay ahayd maaha wuxuu goob iyo dagaal ay isku muteen oo uu sidaa ku laayay maaha waxa isagoo uu hayo oo maxaabiista uu laayay baa boqol iyo labaatan kun gaadhaya imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ama jaamiciisa ku soo warinaya can hishaam ibni xasaan sheekh albaani wuxu le waa ka sugantay waatu cumar bnu cabdilcasiis uu yidhi low takhaabasat ilumam faja'at kulu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji la lahalabnaahum ummaddu hadday ummaduhu isu xumaan dhigan lahaayeen xaakimkayaga idinka xun iyo kaayaga idinka xun iyo kaayaga idinka xun oo mid waliba ka ugu xun keeni lahay annaguna xajaaj aanu keeni lahayn annagaa ka wiimi lahayn buui ya koobka xumaanta annagaa qaadi lahayn waayo xajaaj baan haysanaa marka ninka xajaaj la yidhaahda wuxu aha nin aada dulmi badan bal ee maqaalaad kufri ay culammadu ka sheegaan ay ka mid tahay cabdulmalik ibnu marwaan khaliifadii markaa joogay inuu ka fadili jirayba rasuulka waa maqaalaat ukhar marka ibnu ashcas nin la odhan jiraa ku baxay bacdu taabiciin waxaa jirta oo uu ka mid yahay saciid ibnu jubayr iyo shacbiya ka mid yihiin way gaalaysiin jireen xajaaj way ku gaalnimo xukmin jireen waata uu yidhi shacbi layaab wuxuu u sugnaaday walaalada iyo reer ciraaq waxay u qabaan xajaaj inuu muumin yahay marka almuhim isaga ijtihaadkiisa waxay la muuqatay xaakimku inuu kufriyey saciid ibnu jubayr saasay ula muuqatay ou uu kaafir murtada yahay sidaas aawadeedna waxa uu raacay ibnuashcas iyo qoladii ku baxday ayuu la soo gaashaan qabtay dabadeedna waa ka qaalib noqday shacbi laftiis waa raacay markuu jabiyey ibnu ashcas iyo ciddii la socotay shacbi waa tuu qabtay uu yidhi marka warran shacbi eray buu ku yidhi oo daad eraygii uu ku yidhi waa ka digey eray aan ka xanaajinin ayuu ku yidhi saas aawadee uu iska sii daayay waran buu yidhi markaasuu lam nakun bararatan atqiya walaa fajaratan aqwiya dad bararo oo wanaagsan oo taqiyiinana maanu ahayn laguma kaa sallideen haddaanu caynkaa nahay dad fajaro oo fasaqo oo xoog badanna maanu ahayn buu waa iska sii daayda saciid ibnu jubayrna waa qabtay maxaad iigu baxday buui ilaa aad gaalowda kuguma bixin buui erayo kaga cadhaysiiya buu isagu sii wili kelmad baan wax ku layn jiray khalaa'iq fara badan buu qabtay khalqi badan buu laayay dabadeed markii gacanta lagu dhigay uu birta ka aslay waxaa la sheegaa waqacdaha qaarkood ama goobaha qaarkood markii la soo qabtay dadkii caynkaas ahaa ee gacanta lagu dhigay oo wax fara badan uu laayey ayaa nin la soo taagay layntii baa socota markaasuu dabeedna ninkii baa wuxuu ku yidhi laa jazaaka allaahu khayran xajaajow ilaahay khayr kuguma abaalmaryo waayo sunnadii carbeed ee cafiga ku saabsanaydna maad ilaalin buu yidhi sunnadii rasuulkana maad raacin buu yidhi idhabu fa antum utalaqaa baa rasuulku yidhi buuyihi marka xag karam iyo xag marka waxa sharciyo sunna raacis midna maad samayn bu markaasuu sii daayay maxaa u diiday bu yidhi saasoo kale inuu hadlaa markaasuu ooda ka qaaday sii daayay buu yidhi almuhim saciid ibnu jubayr ah, waa dilay markuu doonayo inuu dilo ayuu qiblada u jeestay markaa saciid ibnu jubayr markaasuu wuxuu akhriyay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaram markaasuu ka jeediyey qiblada markaasaa laga jeediyey markaasuu fa aynamaa tuwallu fahama wajhu allah markaasuu dhulka u foorariya markaasuu minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra carabkiisa maxaa qur-aanka kaga degdeg badan buui dila buui ibnu jubayr wuxuu yidhi ilaahayow intaynay dilin ilaahayow ruux aniga iga dambeeya ha ku sallidin markaasuu ma waxaa ku kediyey in lagugu yidhi mustajaabu dacwa tahay waana la odhan jiray saciid ibnu jubar caynkaas taasaa ku kedisay miam in lagugu yidhi mustajaabu dacwa tahay baa ku kedisay waa dilay ruux isaga ka dambeeya ilaah kuma sallidin toddoba maalmood baanu ka dhimasho dambeeyey wa saciid ibnu jubayrin wa amhaalihim iyo taabiciintii kale ee la midka ahayd reer maka ayaa tafsiirka ugu aqoon badnay wa kadalika ahlulkuufa saasoo kaley ahaadeen reer kuufa min asxaabi cabdullahi bni mascuud oo ka mid a asxaabta cabdullahi bni mascuud ka mid a ardaydiisa ka mid ah wa min dalika maa tamayazuu bihi calaa gayrihim kaas bayna ka mid ahaadeen ka mid ahaaday maa tamayazuu bihi waxay kaga soocmeen can gayrihim cidda iyaga ka soo hadhay ay kaga soocmeen wa culamaau ahli lmadiina iyo sida wakadalika culamaau ahli ahli lmadiina saasoo kale ay ahaadeen reer madiine culammadoodii fi tafsiiri tafsiirka culamada ku ahaa milu zayd bni aslam sida zayd bnu aslam oo kale aladii akhada canhu maalikun altafsiira kaasoo uu ka qaatay maalik imaam maalik altafsiira tafsiirka uu ka qaatay wa akhadahu canhu uu ka qaatay tafsiirka huda hore waxay u noqonaysaa tafsiirka canhu ay can zaydin zayd uu ka qaatay aydan ku noqonaya noqoshaynu ku noqonaya ibnuhu inankiisii cabduraxmaani cabdiraxmaanna uu ka qaatay tafsiirka aabbihii zayd ibnu aslam wa akhadahu tafsiirkana uu ka qaatay can cabdiraxmaani cabdiraxmaanna uu ka sii qaatay cabdullahi bni wahbin cabdullahi bni wahbin uu ka sii qaatay nusakha qaar waxay qorayaan wa akhadahu canhu aydan ibnuhu cabduraxmaani wa cabdullaahi bni wahbin laakiin sida saxani waa in la yidhaahdo wa akhadahu can cabdiraxmaani cabdullaahi bni wahbin halkaa dambe in lagu daro oo halkaa sakti yar baa ku jira nusakha qaarkood oo tabcada fataawaha majmuuc fataawaha ku taabacan iyo nuskhada makhtuudada ah lafteeda labaduba waxaan qorayaan ziyaadadaasay qorayaan inuu cabdiraxmaan ibnu zayd cabdullaahi bnu wahbin ka sii qaatay wuxuu sheikhu halkana kaga warramayaa tafsiirka iyo sida markaa taabiciintu ay u kala aqoon badnaayeen cabdullaahi bnu cabbaas tafsiirka aad iyo aad buu ugu sheeganaa waana inoo keeni doonaayo aakhirka markaysa markaa risaalada yacni tafaasiirta tafsiirka siduu ugu sheeganaa hadallo ku tusinaaya wuu inoo keeni doonaa oo mar xajka inuu ku fasiray suurat albaqara tafsiir yacni markaa ummadaha gaalada ah haddii daylamka iyo ruumka iyo ay maqlaan tafsiir marka ayuu fasiray hadday maqli lahaayeen ay islaami lahaayeen tacbiirka caynkaasa ayay ka cabireen yani bacdu salaf aakhirkaynu ugu tegi doonaa insha allah marka barakadii nebiga sala allahu alayh wasalam uu ugu duceeyey tafsiirka ducadii nebiga barakadeedii baa ka muuqatay allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil saas aawadee waxaa la odhan jiray albaxru kii badda ahaa baa la odhan jiray waxaa la odhan jiray alxabru ama alxibru waxaa la odhan jiray caalimkii marka cabdullahi ibnu cabbaas ta kale cimrigiisii waa dheeraaday oo saxaabada qaarkood dee in badan buu markaa ka dhimasho dambeeyey marka cilmigiisina waa nashriyey aadna waa looga qaatay cilmiga waa la laazimay marka ardaydiisa soo baxday ee cilmiga aadka uga qaadatay waxaa ka mid a ah mujaahid baa ka mid a ah, cikrima ka mid a ah, cataa' ibnu abi rabax baa ka mid a taawuus baa ka mid ah saciid ibnu jubayr baa ka mid a wahayrihim kuufana waxaa degay cabdullahi ibn mascuud cabdullahi ibn mascuudna arday buu yeeshay oo reer kuufa waa ka qaateen tafsiirka cabdullahi ibn mascuud laftiisu waa u qiray cabdullahi ibni cabbaas cilmiga oo wuxuu cabdullahi ibn mascuud yidhi low adraka asnaanana maa caasharahu waaxidu mina da'dayada hadduu gaadhi lahaa waa da'yaryahe haddee da'dayadoo kale hadduu gaadhi lahaa axad naga midi yacni cilmiga uu hayo toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaan maanu gaadhnay aakhirka waxaynu u keeni doonaa hadal noocaa ku saabsan insha allah madiino saxaabo badan baa deganayd marka reer madiina waxa ka soo baxay dad tafsiirka markaa aqoon u leh oo ku fiican waalmaraasiilu ida tacadadat turuquha wakhalat cani almuwaata'ati qasdan aw alitifaaqi bigayri qasdin waalmaraasiilu mursalladu idaa tacadadat markay farabadato duruquhaa waddooyinkeediiyo sanadadeedu ay bataan wa khalata ay ka marhnaato can ilmuwaata'ati iswaafaqa ay ka marhnaato qasdan yacni qasad la ysku waafaqo ay biqasdin awil itifaaqi ama ay ka marhnaato isku beegan iyo iswaafaq bikayri qasdin qasad la'aan yadaan loo badrheedhin oo aan la doonayn in la iswaafaqo oo isku wax la sheego aan la rabin oo aan la afgashannin intaa la ysugu beegmay oo la ysu waafaqayna ay ka madhnaato kaanat saxiixatan qaطcan waxay noqonaysaa mid saxiixa ay noqonaysaa qaطcan maxaa la qaطcinayo fa ina anaqla ima an yakuuna sidqan mutaabiqan lilkhabar waayo naqligu ima an yakuuna ama waa inuu ahaado sidqan run uu ahaado runtaasoo mutaabiqan waafaqaysa lilkhabari warka waafaqaysa nusakha qaar waxay qorayaan lilkhayri waana khata mabaci ah waa khata mabaci ah imaa an yakuuna ama waa inuu noqdo sidqan run waa inuu noqdo runtaasoo mutaabiqan waafaqaysa lilkhabari warka waafaqaysa wa imaa an yakuuna ama waa inuu noqdo kadiban been inuu noqdo beentaasoo tacamada saaxibuhu lkadiba oo u badrheedhay ama u qasday saaxibuhu ka u saaxiibka ahi ee la yimi alkadiba beenta markaa uu qastay ama u badrheeray aw akhta'a fiihi ama uu yacni ku kama'ay oo ku khaldamay oo qasad la'aan uu qaladku uga dhacay yacni halmaan ama wahm ama ismoodsiin iyo wax la mida uuga dhacay isagaan u qasdinin inuu been sheego famataa salima markuu ka badbaado warku min alkadibi alcamdi beentii badrheerhka ahayd waalkhata'i iyo markaa beentii yacni markaa khata'a ahayd labadaba markaysaga uu ka badbaado ama waalkhata'a kadibka laftiisa lagu cadfo kaana sidqan wuxuu noqonayaa run bilaa raybin shaki la'aantii ama xaalu shaki ka maran yahay ayuu noqonayaa marka markaysaga run kadib marka la tacriifinaayo ahlu sunna waljamaaca kadibka waxay ku tacriifiyaan alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa ka warranka laga warramo wax waaqica khilaafsan ayaa waxaa la yidhahdaa kadib cinda ahli sunna waljamaca saasaa la yidhahdaa runna waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru bima yuwaafiqu alwaaqic waa ka warranka ama ku warranka lagu warramo wax waaqaca yani waafaqaya lagu warramo oo aan khilaafay sidaas ayaa la yidhahdaa ahlubidaca qaarkood waxay qabaan kadib waxa la yidhaahdaa waa in laga warramo wax waaqaca waaqaca khilaafaya muctaqadka iyo waxa la rumaysanyana markaa waxaa khilaafaya oo waxay yidhahdaan labadaba markuu khilaafo oo waxa jira ee waaqica ah iyo waxa markaa ictiqaadka labadaba markuu khilaafsan yahaa la yidhahdaa been maya qowl labaad ahlulbidacu leeyihi wuxuu leeyahay been waxaa la yidhaahdaa markuu ictiqaadulmukhbir khilaafa ayaa been la yidhahdaa maya markuu labada markaa mid ahaan kuu khilaafaba been waa lagu ilaaqi karaa hadduu waaqica khilaafana waa been walow ictiqaadulmukhbir haba waafaqo walow waaqacaba ha waafaqee hadduu ruuxa warramaaya siduu isagu u qabo ee u rumaysan yahay uu khilaafo been baa la yidhahdaa bay yidhahdeen runna waa inay labadu iswaafaqaan oo waaqacana waa inuu waafaqaa ictiqaadkiisa uu rumaysan yahayna waa inuu waafaqaa marka bacdi waxay sugeen ahlubidaca ka midii waa sido runta iyo beenta udhaxaysa oo waxay yidhahdeen labadoo isla jirta markuu waafaqana rundhe labadoo isla jirta waa waaqaca iyo ictiqaadkee markuu labadaba khilaafana been markuu mid waafaqo mid khilaafana waxaad tidhahdaa saadaj dheh oo waxaan runna ahayn beenna ahayna iska doqonniima ah waxay ka cabbiran tahay allah mustacaan aqwaasha noocaasi waxa way aqwaal qalada qowl kale wuxuu leeyahay maya labadaba markuu waafaqo run dheh labadaba markuu khilaafana been dheh markuu mid ahaan waafaqo mid khilaafana ictibaarna been buu ku yahay ictibaarna run buu ku yahay kaa doonta ku magacaabo warkaana wadaad ashcari ah wararka hore muctasila iska leh warkaa dambena wadaad ashcari ah oo raaqib alasbahaani la yidhaahdo waa saaxibu lmufradaat fii qariibi alqur'aani ayaa sidaa ku tegey waa daatu ictibaarayn wixii labadaba marka waxa weeye mid ahaanna waafaqa mid ahaanna khilaafa haddaad doonto samih kadib wa in shi'ta samih bisidq ictibaarna run bay u tahay ictibaarna been bay u tahay kullu dalika waa xadiisu khuraafatin ya umma camrin waa xadiisu khuraafa waxaan sax ahayn ahlucilmiga qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaaca ahlu sunnuhu inuu yahay khabarku hadduu khilaafsan yahay waaqica inuu been yahay walow ruuxii aanu u bedheerin buyi waxaana ka mida culamada sidaa soo raray alimaam nawowi raximahu llah waana sida adiladu ku tilmaamayso adiladu waa siday ku tilmaamayso inuu ruuxu dembigu ku dembaabayo oo waciidadu uga dhalanayaan ukaska uu u kastay inay ku xidhan tahay shaki kuma sugnaan oo ummadda khata'a ah looma qabto laakiin isagaan u kasin oo u badrheedhin hadduu ku warramo war waaqica khilaafsan waxaa la odhanayaa warkaasi waa kadib baa la odhanaya alcallaamatu bnu lqayim wuxuu yidhi raximahu llah kadibku wuxuu u qaybsamaa kadibu camdin iyo kadibu khata kadib badrheedh ah iyo kadib khata ah labadaas u qaybsamay ahlucilmi kalena saa waa tilmaama axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam haddaad eegto waxaad arkaysaa asxaabta qaarkood khabarro ay sheegeen in nebigu ku sheegay inay kadib tahay oo gabadhii subaycata alaslamiya la odhan jiray ee uu ka dhintay ninkii la odhan jiray sacd bnu khawlah walaakina albaa'isa sacd bnu khawlah yarsi lahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam an maata bimakka sacd bnu khawlah waa saxaabi muhaajir ah oo maka ku dhintay marka gabadhaa subaycata alaslamiya la yidhaahdo iyadoo uur leh ayuu ninkeedii dhintay wakhti yar dabadeed baynay u mushay dabeedna waxay garatay inay cadad baxday riwaayadka qaarkood waxaan u malaynayaa inay sheegi jireen labaatan maalmood dabadeed inay umushay ixdaadkii inay ka baxdayoo ay cadad baxday u qaadatay dabeedna waxaa arkay saxaabi abusanaabil la yidhaahdo ayaa arkay iyadoo dee aan ixdaadkii ka muuqanin oo basiiradii iyo basaastii dee ixdaadku lahaa wakhtiga uu ninku gabadha ka dhinto siday isu basaasayse ee marka ay u qaadato dharka aan quruxda iyo ku jirin xaalaadka caynkaas iyadayna ka muuqan buu arkay dabadeedna markaasuu ku yidhi ma waxaad doonaysaa inaad guursato ma guursanaysid buu yidhi afar bilood iyo toban habeen ka soo wareegto iyadu fiqhigeeda waxay u qabtay inay caddad baxday sidaa markuu ku yidhi way tagtay subaycat alaslamiya nebiga sala allahu alayh wasalam bay u tagtay dabeedna qisadii bay u sheegtay dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay slam kadaba abu abusanaabil xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay abusanaabil been buu sheegay buuhi waxaanuu nebigu yidhi guurso buu ku yidhi yacni haddaad doonto marka saxaabiga abusanaabil been isagu uma tacammudayn uma qasdayn masaladu sida ula muuqatay buu u sheegay nebiguna kadib buu ku xukumay xadiidka saxiixa saxaabiga kale caamir la yidhaahdo seeftiisii uu sitay baa dib ugu soo noqotay isagoo macrakadii ku jira dagaalka dabadeedna marka waxa weeye seeftaa khata'a ugu dhacday ayuu u dhintay markaasaa saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen batala camaluh camalkiisibaa buray qatala nafsahu naftiisa ayuu dilay hadda qasad uma dilin isagu tan bay ku cibro qaataan kuwa isqarxinaya xadiidkaas saxaabadii ay khata uga dhacday ayay saxaabada qaarkood u qaateen oo qasadba ayna uga dhicin ayay u qaateen camalkiisii taas inay waxyeelayso gurinayso maxaan la ogsanaya khata'u inuu macfi yahay qaala allahu tacala walaysa calaykum junaaxun fima akhطa'tum bihi walakin ma tacamadat quluubukum qaala allahu tacala rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na xadiisulqudsiga muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa markay mu'miniintu sidaa ku ducaysteen qaala allaahu qad facaltu ilaahay wuxuu yidhi waan yeelay oo kama a iyo ilowshiyaha idiin qaban maayo muslim baa saxiixa ku soo wariyey adilo kalena waa leedahay qaraabadii caameer waxay u yimaadeen nebiga sala allahu alayh wasalam waxay ku yidhahdeen arrinkaasaa dhacay dadka qaarna saasay yidhahdeen nebigu wuxuu yihi kadaba man qaala dalika been buu sheegay cidda sidaa tidhi been buu sheegay buui wakadalika saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam calaa hada nahji bay ku socdeen xadiidka bukhaari saxiixa ku soo wariyey marka loo sheegay cabdullaahi bnu cabbaas oo lagu yidhi nawfulbikaali waxa uu yidhi muusaha khadir la kulmay ma aha muusa bani israa'iil nawfulbikaali waa nin taabiciinta ka mid ah asalkiisuna ahlukitaab ahaa waana min hiqaati ataabiciin warkaa nawf baa loo sheegay cabdullaahi bnu cabbaas inuu idhi muuseha khadir la kulmay muusa bani israa'iil maahe waa muuse kale cabdullaahi waa cadhooday dabeedna wuxuu idhi kadaba caduwu llaahi nawfun bukhaara saxiixiisa kusoo wariyey been buu sheegay cadowgii ilaahay ee nawf la odhan jiray been buu sheegay kitaab lcilmi min saxiixi albukhaari ugu noqo caduwullaahi wuxuu ugu idlaaqayaa culammadu yidhaahdeen cadhadii uu ka cadhooday aawadeed buu tacbiirka adag ugu isticmaalay bay yidhaahdeen ee cadow ilaahay ma ahayn ee wuxuu ahaa min mu'mini ahli ahlilkitaab mu'miniintii ahlu kitaabku ka mid ahaa laakiin shay nusuusta khilaafsan markuu ku hadlay tacbiirka adag siduu ugu isticmaalay waa sidaas marka way dhacdaa ahlucilmigu tashdiidu nakiir eryada qaarkood inay ku sameeyaan oo tacbiirka adkeeyaan tacbiir kaleo waxa weye cumar bnu khadaab uu ku isticmaalaya abu hurayra ou abuu hurayre ku odhanaayo yaa caduw allahi wa caduwa kitaabih ka odhanaya waa cumar bnu khadaab kuu ku odhanayaana waa abu hurayra war cadowgii ilaahayow iyo cadowgii kitaabkiiso markaasu abu hurayra wuxuu odhanayaa lastu bicaduwi illaahi walaa caduwi kitaabihi walaakinii caduwu man caadaahumaa cadowgii ilaahayna ma ihi cadowgii kitaabkiisana ma ihi ee ciddii la collowdaan anna col la ahay ilaahay kitaabkiisa ciddii la collowda ayaan col ahay shucayb alarnauud wuxuu odhanayaa sanad saxiixa ayuu ku soo arooray u noqo siyaru aclaami nubala almuhim ashyaada qaarkoodoo sidaa khata u ah oo aan tacamud ku jirin inay kadib ku idlaaqi jireen axaadiista marfuuca iyo akhbaarta saxaabadaba saasay ugu soo aroortay saas aawadee cinda ahli sunna waljamaaca kadib marka la sheegaayo inuu ruuxu ku dambaabo iyo in kale taas waa mas'ala ukhraa laakiin in waxa weeye aan loo shartinin tacamud waa sida marka isaga adiladu ay ku tilmaamayso ictiqaadka mukhbirka warramaya inuu khabarka waafaqana looma shartiyo markaa inuu run yahay waxay daliishadeen ahlulbidca qaarkood aayaddii aayatulmunaafiquun إda jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun wajhul istidlaalka ay ka deliishadeen muctasiladu waxay tahay markay ictiqaad lmukhbir shardinayaan muwaafaqatu ictiqaadi lmukhbir waxay yidhaahdeen inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay waaqica waa waafaqsan tahay laakiin waxaa ilaahay ku magacaabay inay been sheegayaan waxaana loogu magacaabay yidhaahdeen caqiidadooda ay rumaysan yihiin inay ka mid ahayn in muxamed rasuulka ilaahay yahay sida beenta loogu itlaaqay waa ictibaarkaas oo wejiga iddicoodena ma sheegtay laakiin sax ma aha sidaa loogama jeedo waxa beenta loogu itlaaqay waxa weeyaan nashhadu bay yidhaahdeen taasina waa ikhbaar ay ka warramayaan caqiidada qalbigooda oo ay leeyihiin qalbiga ayaanu ka qiraynaa oo ka ictiqaadsannahay oo ka ogsoonnahay marka warkaa ay ka sheegeen qalbigooday ku been sheegayaan marka kama bixin inuu yahay mukhaalafa yacni alikhbaar bima yukhaalif alwaaqic almuhim u soo noqo mas'alada wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa naqligu yacni markaa mursalaadka kala duwan ama mursallada markay tacadudaan oo dariiqyo kala duwan ka yimaadaan in waxa weeye la lagu soo ballamay ama la ysku afgashadayna ay ka madhnaadaan waxay noqonayaan run bay noqonayaan ama inay yacni been iswaafaqday inay noqdaanna ay ka madhnaadaan ixtimaalkaas oo aynay aqbali karin labadaa midnaba waxay noqonayaan run bay noqonayaan fa idaa kaana alxadiidu hadduu xadiidku yahay jaa'a min jihatayni mid ka yimi laba jiho kala duwan aw jihaatin ama jihooyin kala duwan mid ka yimi uu yahay bimacnaa sanado kala duwan buu ku yimi waqad culima xaqiiqeen waxaa la ogaaday ana almukhbiriina in kuwa ka warramay lam yatawaata'uu aynay isku waafiqin cala ikhtilaaqihi been abuurkiisa ay been abuuranayaan aynay isku waafiqin wa culima la ogaado ana midla dalika inkaas oo kale laa taqacu almuwaafaqatu fiihi inaynay dhacaynin waafiqitaanka la ysku waafaqayaa ee la ysku beegmayaa ama isku si la odhanayaa aynay u dhacaynin itifaaqan iswaafaqun ama isku beeganun aynay u dhici karin bilaa qasdin xaalay qasad ka maran tahay bimacnaa iyadan shayga loo qasdinin inuu isku wax la sheego oo aan wax laysku afgashaday ahayn in waxa weeye calaa sabiili musaadafa isugu beeganuun inay marka isku wax la sheego waxaasina aanu ahay weliba wax jira dee ma dhici karo wa culima anna midla daalika laa taqacu almuwaafaqatu fii in laysku waafaqaa inaynay taasoo kale dhici karinna la ogaado itifaaqan isku beeganoon laysku beegmay yacni markaa laysugu laysugu waafaqo bilaa qasdin yacni itifaaqaasoo ka maran qasad culima waxaa la ogaanayaa annahu saxiixun inuu saxiix yahay oo sax yahay midlu shaksin taasi waxay ahaatay sida shaksi yuxadisu ka warramaya can waaqicatin dhacdo ka warramaya dhacdadaasoo jarad markaysagaa socotay ama dhacday wa yadkuru sheegaya tafaasiila maa fiiha tafaasiisha ku sugan dhacdadaasna sheegaya oo min al aqwaali odhaahya ah iyo wal afcaali ficilla ah sheegayo ka warramaya wa ya'tii uu imanayo shaksun aakharu shaksi kale uu imanayo oo qad culima la ogaaday yacni shakhsigaa kale oo qad culima la ogaaday annahu lam yuwaati inaanu markaysagaa yacni ku waafaqin alawala ka hore miday wax isku waafaqeen muwaata'adu waxay tahay aan sidaa iyo sidaa wada nidhaahno adna sidaa dhe anna saasaan odhanaya yacni saas weeye muwaata'adu waa arrin lagu soo ballamay in insaan isku waafaqo shaqsigaa kaleoo qad culima la ogaaday annahu lam yuwaati alawala ka hore inaynay isku soo waafiqin inay isku wax sheegaan oo fa yadkuru sheegaya mila maa kii oo kale dakarahu lawalu ka hore sheegay oo min tafaasiili alaqwaali aqwaasha tafaasiishoodii ah iyo kala saarsaarkoodii iyo walafcaali ficilada ah dhacdo dhacday bay ka warramayaanoo markaasaa waxa weeye sidii kii hore uga warramay shay an fa shay an uga warramay hadday tahay ficilada dhacaya hadday tahay odhaahyadii hadday tahay jawaabihii bay isku si u sheegayaan miday isku afkashadeenna ma aha fa yuclamu waxaa la ogaanayaayoo la garanayaa qacan xaal la qadcinaayo anna tilka alwaaqicata in dhacdadaasi xaqun ay tahay fi ljumlati duuduub ahaan inay markaysagaa dhab tahay oo jirto ziyaado iyo nuqsaani walow waxbaha ah, wax ka mida haba galaanbe asal ahaan dhacdadu inay tahay dhacdo jirta ayaa la fahmaya fi ljumla siduu u jeeda waa saas waa dhici kartaa tafaasiisha qaarkood in wax ka soo noqdaan fa innahu low kaana hadduu ahaan lahaa kullun minhumaa mid kastooo labadooda ka midi kadaba bihaa mid markaa been sheegay camdan ogaan ama xaaluu u badrheeraayo been sheegay aw khata'an ama xaaluu ku kama'aayo markaa been sheegay lam yattafiq fi lcaadati sida loo bartay isma waafaqeen oo isku wax may sheegeen lam yattafiq isma waafaqeen fi lcaadati sida loo bartay isma waafaqeen an ya'tiya inuu yimaado kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka midi bitilka tafaasiili tafaasiishaa inuu la yimaado mid waliba sideeda u sheego allatii tafaasiishaasoo tamnacu alcaadatu caadadu ay diidayso itifaaqa اlithnayni laba inay iswaafaqdo calayhaa tafaasiisha ay isku waafaqdo bilaa muwaata'atin inay isugu beeganto sheegista ay sheegayso bilaa muwaata'atin iyadoo miday isku soo waafaqeen aynay jirin oo uu ka maran yahay yacni markaa waafiqitaan ay isku waafaqeen oo isku afkashadeen min axadihima lisaaxibihi midkoodka kale uu ku waafaqay oo uu yidhi sidaasaan sheegaya aadna saa sheeg yadaan taasi jirin tafaasiisha iskuma waafaqi karaan oo intay mid waliba is halkaaga been ka sheeg in labadii beenood isku wax noqdaan yaday fara badan yihiin oo tafaasiil badan leeyihiin yacni sidaa isugumay beegmeen fa ina arajula yacni markaa ninku qad yatafiqu waa karaa karaayo waa ku beegmi karaa an yandima beytan inuu beyt nadmiyo shicra ah wa yandima alaakharu midlahu ka kalena uu nadmiyo beyt markaa kaa la mid ah laba gabya intay gabyaan in waxa weeye gabaygoodii hal bayd oo ka mida inay iswaafaqaan oo kanna uu halkiisa sidaa uga yidhaahdo kanna halkiisa sidaa uga yidhaahdo yadaan midnaba ka kale ka qaadanin shay yaroo bayd oo kalea ama laba bayd waa dhici karta tawaarud shaacirayn ayaa la yidhahda waa labadii shaaciroo isku meel ku wada arooro bimacnaa waqaca alxaafir cala alxaafir labadaa isku beegmay aw yakdiba ama inuu been sheego waa dhici kartaa kadbatan hal been inuu sheego maraa laga tilmaamaya wayakdiba uu been sheego al'aakharu ka kalena mislaha kadbadaas mid la mida inuu been sheego waa dhici kartaayo hal been aan tafaasiil badan lahayn inay isku waafaqaanna waa dhici kartaa ama idaa ansha'a hadduu markaysagaa yacni sameeyo miya aw amaamudo qasiidatan yacni markaa gabay dheeroo qasiida ah qasiido waxa la yidhaahdo waxaa ugu yaab toddoba bayd qasiidadaasoo weliba intaa kuma dayna tawiilatan dheer gabay qasiida oo dheer hadduu mitiriyo oo daata funuunin waxyaalo kala duwan weliba ka hadlaysaa calىa qaafiyatin wa rawiyin oona ku tiriyo yacni qaafiyo iyo rawi ku tiriyo wa cilmu cilmulcarud wax lagu yaqaano yacni markaysaga weeyaan oo aakhirka markaysagaa beytka ayaa rawiga iyo qaafiyada ka sugaya hadda uun waxa weeye waxaad ku qaadanaysaa un in looga jeedo yani nihaayada beytka wax ku saabsan falam tajri alcaadatu caadadu kuma dareerin bianna hayrahu in isaga cid aan ahayni yunshi'u inuu markaas samaynaayo mislaha qasiidadaa mid la mida lafdan xagga lafdiga iyo wa macnan xagga macnaha maca tuuli lmufridi iyadoo dherarka aadka ay dheer tahayna lala qabo mufrid waa inay aada u dheer tahay bal yuclamu waxaa la garanayaa bilcaadati caadada waxaa lagu garanayaa annahu akhadaha minhu hadduu mid gabayga caynkaa u dheer tiriyo oo uu mid ir kalena yidhaahdo anaa tiriyey gabayga caynkaasa ma suuragal aha labadooda mid waliba labadaa gabay ee dhaadheer inuu mid waliba sidiisa u tiriyey oo aanu midnaba ka kale ka qaadan ee waxaa lagu xambaaraya in labadooda mid ka kale ka qaatay inuu mid ahaan ka kale ka qaatay baa lagu xambaaraya wa sidaasoo kale u ahaaday idaa xadasa markuu warramo xadiisan xadiis ku warramo xadiiskaasoo tawiilan dheer oo fiihi funuunun ashyaa kala duwani ay ku sugan tahay waxadasa xaddasa uu warramo aakharu mid kalena bimilihi xadiiskaa mid la mida ku warramo uu sheego fa innahu ima an yakuuna ama waa inuu noqdo waata'ahu calayhi mid ku waafaqay waa inuu noqdo oo ay ku ballameen aw akhadahu minhu ama uu ka qaatay aw yakuuna alxadiisu ama xadiisku waa inuu yahay sidqan mid runa waa inuu yahay saddexdaa mid u waa in labadooda mid tiriyey labadooda mid waa inuu markaa sameeyey oo ka kale ka qaatay xadiiskaas dheer ama waxa weeye waa inay wada sameeyeen oo isku afgashadeen ama waa inuu yahay mid run ah intaa waxba kama dhexayso laakiin mid weliba halkiisuu ka sameeyey haddana isagoo sidaa u dheer bay isku beegantay ya yacni waxa weeye ta noocaasi caada ahaan dhici mayso caad ahaan mid dhici karta maaha wa bi haadihi ariiqi waddadaa daraaddeed baa yuclamu waxaa la garanayaa oo lagu garanayaa sababteeda sidqu caammati ma tatacaddadu jihaatuhu sidqu caammati ma kii badankiisa yacni markaa ama dhammaantii markaa waxa weeye runnimadiisa yacni ayaa la garanaya tatacaddadu ay cadad u saaxiib tahay oo fara badan tahay jihaatuhu jihooyinkiisa almukhtalifatu kala duwan calaa haada alwajhi wejiga aynu soo sheegnayna u tacaduddo oo min almanquulaati waxyaalaha la soo raray ah wejiga loo sheegay waa maxay waa inaan midkoodna ka kale ka qaadan aynay kuna ballamin aynay tahay yacni mid waliba tafsiil dheer ay leedahay runnimadiisa waa la garanayaa shaygaa jihooyinka iyo sanadada kala duwan ku yimi inuu run yahay waa la garanayaa in lam yakun yaanu ahaanba axaduhumaa labada sanad midkood kaafiyan mid ku filan yaanu ahaanba in la qaato oo runnimadii lagu garto yaanu ku fillaanbe laakiin marka laysu geeyo waxaa lagu garanayaa markaysaa markaa inuu run yahay waxaanu midkood ugu fillaanaynin imaa liirsaalihi ama mursalnimadiisa uu mursalka yahay oo sanadkii mutasil ma aho ma xidhiidhsan wa imaa lidacfi naaqilihi ama waxaanu ugu fillayn cidda soo rarta inay daciif tahay oo taag daran tahay baynu ugu fillayn saas aawadeed baa duruqda yacni markaa qaarkood la isku kabaa ka waxaanu tilmaamayaa arrinka noocan ah waxa weeye mursalladii buu inoo sheegayey mursalna asal ahaan waxaa la yidhahdaa taabicigu inuu yidhaahdo nebiga sala allahu alayh wasalam baa sidaa yidhi isagaan sheegin cidduu khabarkaa ka maqlay kaasaa waxaa la yidhaha mursal siday muxadisiintu markaysaga qaaliban u isticmaalaan waa saas laakiin usuuliyiinta iyo fuqahada iyo waxay ku itlaaqaan mursalka wax kastaan sanadkiisu xidhiidhsanayn meeshuu doonaba ha ka kala goonaadee mursal bay ku ilaaqaan muxadisiinta laftoodana qaarkood waa u isticmaalaan inay waxa weeye si muqayada ay ku ilaaqaan markaysaga mursal markay ka hadlayaan munqatic oo kale waa ku ilaaqaan laakiin markay tacriifinayaan badiba sida kale ay ku tacriifiyaan marka wuxuu inoo tilmaamayaa mursallada kala duwan waa dhacdaa in laysku xoojiyo jamaahiru ahlicilmi waxay qabaan asaaniidda dacfigu ku sugan yahay in waxa weeye laisku xoojin karo hadduu dacfigu yahay dacfi iskabi kara oo dacfi munjabira uu yahay dacfigaa wuxuu u qaybsamaa dacfi munjabira iyo dacfi shadiidan munjabir ahayn shayga haddii dacfigiisu daran yahay waxba markaa ma kabayaan waxna ma xoojinaya isaga laakiin dacfigu haddaanu shadiid ahayn waa dhici kartaa in markaa ashyaa kale lagu kabo oo mid kaloo la mida waa lagu kabaa saas aawoodee labadii xadiis ee mursalka ahaa haddii cillo kale aynay lahayn way isku weynayaan laba waxa weeye sanad oo labada sanad mid walba uu ku jiro raawi run lagu yaqaano laakiin sayiulxifdi ah xifdigiisa ayaan fiicnayn laakiin been uma badrheedho mid walba waxaa ku jira dacf yar waxaan laga aamin qabin inuu qaldamo oo wahmiyo oo ismoodsiiyo oo si kala cabiro marka labada sanad waa isku weynayaan waa iskabayaan fadaciifaani yaklibaani qawiya maa min hada albaab laba taag daran baa waxay ka raynayaan ama ka xoog badanayaan ama ka gacan sarraynayaan mid xoog leh mid xoog leh ayay ka xoog badanayaan laa tukhaasim biwaaxidin ahla beytin fadaciifaani yaklibaani qawiya marka almuhim masalada uu sheekhu inoo tilmaamaya waa taas marka baabkanna baab xadiisi ah bay ku tacalluqdaa ha yeeshee wuxuu u sheegayaa maadaama tafsiirka calaaqa la leedahay oo aasaarta saxaabada laga soo warinaayo yacni waxaa ku jiraya qaar waxa weeye dacfi markaysaga yari ku sugan yahay marka asaaniidda dacfiga yari ku sugan yahay waa iskabayaan baa laga tilmaamaya haddii cabdullaahi ibnu cabbaas laba sanadoo kala duwan ama saddex sanad lagu soo wariyo oo mid walba markaysaga dacfi yar oo yasiir ahi ku jiro meesha dacfigu kaga sugan yahayna isweydaarsan tahay waa la isku kabaya waa isquweynaya markaa sidaas ayuu waxa weeye markaa baabkan ama masaladan u galay laakiin milu hada laa tudbadu bihi alfaadu waddaqaa'iqu ha yeeshee kanoo kale laa tudbadu bihi laguma dabdiyo laguma xafido ama laguma qabto alalfaadu erayada iyo waddaqaa'iqu waxyaalaha yaryar allatii taasoo laa tuclamu aan lagu ogaanayn bihadihi hadihi ariiqi sanadkan ama waddadan aan lagu ogaanayn maxaan sanadka dacfiga yari ku sugan yahay lagama qaadanayo lafdi kasta oo ku jiraa inuu markaa uu yahay wax saxa haddii sanado kale oo markaysagaa quweynaya aada hesho majmuuca waxay iska waafaqeen baad qaadan oad odhanaysaa waxa weeye qisada intaas ayaa waxay noqonaysaa inay sugan tahay asanidda caynkaasee dacfiga yari ku jiraan tafaasiisha sanad sanadadii ka mid la gaar noqdo waxay noqonaysaa ziyaadadaasi markaysagaa inayna sugnayn oo daqaa'iqdaa iyo alfaaddaa yaryar dariiqaa keliga ee dacfigu ku sugan yahay laguma ogaan karo laguma garan karo inuu dhab yahay ee wuxuu u baahan yahay wax kale inay kabaan bal yaxtaaju dalika kaasi wuxuu u baahan yahay ilaa ariiqin yasbutu biha ariiquu ku sugnaado mislu tilka alalfaadi erayadan oo kale iyo wadaqaa'iqi waxyaalaha yaryar oo kale ay ku sugnaadaan tafaasiisha yaryar yacni markaa waxay ku sugnaadaan ariiq kale oo sugaya aa loo baahanya markaa shaygu inuu iskii wax u faa'iidayn waayo cilmi looga qaadan waayo kama dhalanayso haddii wax kale lagu laro inaan waxba laga qaadanayn waayo dee waxa weeye cuduudda markaysagaa ah waxa kale ee kabaaya isbiirsigaasuu shaygii xoog ku yeelanaya jamaahiiru ahlicilmina waxay qabaan asaaniidda dacfiga ku suganya waa isku weysaan saasay qabaan laakiin dacfi oo dhan maaha shuruud buu leeyahay dacfigaasi waa inaanu shadiid ahayn oo darayn waynu tegi doonnaa in sha allah bal yaxtaaju dalika ilaa ariiqin yahbutu biha mislu tilka alalfaadi waddaqaa'iq walihaada habatat gaswatu badrin bitawaatur sidaas aawadeed bay sugnaatay gaswadii gaswatu badrin la odhan jiray bitawaaturi tawaatur bay ku sugnaatay oo cilmi yaqiina lagu og yahay oo turuq fara badan bay ku soo aroortay inay gaswatu beder dhacday wa annahaa qabla uxudin iyo inay uxud ka horraysayna iyaduna qaci bay ku sugnaatay tawaatur bay ku sugnaatay bal yuclamu ka soo guurtaase waxaa la ogsoon yahay qaطcan xaal la qaطcinaayo waxaa la ogsoon yahay ama qaطcan ay cilman qaطcan cilmi la qaطcinaayo waxaa la ogsoon yahay ana xamzata ana xamzata in xamze wa caliyan iyo cali wa cubaydata iyo cubayda barazuu ilaa cutbata wa shaybata walwaliid nusaka qaar waxay idiin qorayaan waa abaa cubaydata waana khata maطbaci ah abaa cubayda ma aha waa cubayda cabiidana ma ahe waa bitasgiir waa cubayda anna xamzata in xamze iyo wa caliyan cali iyo wa cubaydata cubayda cubaydat bnu alxaaris barazuu inay u mubaarazoodeen oo mubaarazo ugu soo baxeen ilaa cutbata cutba iyo wa shaybata shayba iyo walwaliidi waliid ay u soo baxeen saddexdaa inay u soo baxeen wa ana caliyan waxaa kaloo qaci lagu og yahay in cali qatala lwaliida weliid uu dilay taana qaca lagu og yahay wa anna xamzata in xamzana qatala qirnahu kii waxa weeye dhigga u ahaa inuu dilay taana marka waxaa lagu og yahay qaci baa lagu og yahay uma intaa dabadeed waxaa laga shakinayaa fii qirnihi ka kufka u ahee yacni marka ay ismuteen ay dagaalamayeen ee bimacnaa waxaway muqaawimka u ahaayee ka soo hor jeeday hal huwa cutbatu ma cutb buu ahaa am shaybatu mise shay buu ahaa taana waa laga shakinayaa ashyaada horena waxaa lagu ogyahay qaci yaqiin qarnahu iyo qirnahu qarnahu waxaa la yidhaahdaa ruuxa da'da kulle eg baa la yidhaahdaa qarnaka lagu odhanaya hadaa qarnuk waa inankii kula filka ahaa qirnuka haddii la yidhaahdo waa ka kuu dhigga ah ee ama geesinimada ama waxa lagu tartamaayo kuula dhigma ee musaawiga kula ah ama muqaawimka kula ahee kaa horjeeda ayaa qirni la yidhahdaa marka sawaabka in qaafka la hoos dhigo saas aawoodee nusakha qaar siday dabdinayaanu qarnahu ah waa laga fiican yahay gaswatu bader inay tawaatur ku dhacday shaki kuma sugnaa oo yaqiin baa lagu ogeyay inay dhacday inay uxud ka horraysana yaqiin baa lagu ogeyay lagama shakin karo mubaarasa inay dhacday oo gaalada yacni cutbe iyo shaybe iyo weliid saddexdaas inay ka soo baxeen muslimiintana ay ka soo baxeen xamse iyo cali iyo cubayda taana yaqiin baa lagu ogyahay oo saddexda iyo saddexdaas ay mubaarasoodeen carabtu waxay caado lahaan jirtay markay dagaal isugu yimaadaan goob inta aan markaa laysla dhex gelin oo aan laysku qamaamin waxay samayn jireen iyadoo labada ciidan is hor joogo ayaa halkaa dhexda ayaa laysu saari jiray nin iyo nin ama saddex iyo saddex laysu saari jiray ama laba iyo laba laysu saari jiray ama nin iyo nin laysu saari jiray markaasaa laysku daawan jiray iyadoo qolana halkaa soo safantay qolana halkaas soo safantay qolada markaa ninkoodu guulaystaa waxa weeye tafaa'ul fiican bay ka qaadi jireen oo markaa niyadooduna waa ugu sii dhismi jirtay qolada kalena waxa wayan waxay ku noqon jirtay inay ku mooral jabaan mooralkoodu inuu jabo baa ka dhalan jiray marka gaalada hadda mubaarasada sameeyey markaa saddexda nin labana waa walaalo midna waxa weeye waxa uu yahay waa markaysaga isagu inaan wiil weeye oo midna waa dhalay midna adeer buu yahay waa saddex markaa isku qaysa cutbana waxa weeye waa hinda aabaheed wey hinda binti cutba waxa weeye aabbaheed weeye waxaanu ahaa nin ra'yi lagu yaqaano hatii qaar ay u tageen gaalada ka mida ah, oo ay ku yidhaahdeen war waxaynu usoo baxnay sow ma aha cutbow inaynu tijaaradeennii iyo safarkeenni daafacno markaasuu yidhi haa dee haddaba inoo nabadgel safarkeenniyo waata ilaahay inooga badbaadiyey moxamede maynu haddaba iska noqonno markaasuu yidhi ara'yi fiican ra'yigaasi weeye laakiin ibnulxandaliya ya islaantii xandariya ninkay dhashay ina xandariya waa in marka isaga arrinkaa loo sheegaa waa abujahl weeye hooyadii buu u abtirinaya yaa u sheegaya anaa u sheegaya cutba u yimid markaasuu ku yidhi abalxakan waxaynu u soo baxnay soo maaha inaynu safarkeenna daafacno markaasuu yidhi haa safarkeenna inoo badbaaday haddaba ciidanka aan celin markaasuu war waad baqda yaa intafaqa saxruk wuxuu yidhi sanbabkiibaa markaysagaa ku buuxsamay baqdin daraaddeed ya markaasuu yidhi waad ogaan doontaa anigii adiga keenna markaa intafaqa saxru waad ogaan doontaa dabeed markaa isaga iyo labadaas ay isku qoyska yihiin ee midna walaalkii yahay midna yani markaa waxa weeye inankoodii yahay ayaa mubaaraso usoo baxay oo yacni bannaanka dhexe ayay tageenoo markaase waxay yidhaahdeen marka waxa cid ha noo soo baxdo mubaaraso ah saddex noo soo saara saddex markaa waxa weye wiiloo ansaara usoo baxay waa garan waaya wuxuu isu kaaya sheega dabeedna waxay u sheegeen inay ansaar yihiin oo reer madiine yihiin idinma doonana bay yidhaha idinka idinma rabnee nimankaanu ilmaadeerka ahayn ee naga soo fallaagoobay ya nimankaanu rabnaa nimankaa weeye muxamadow noo soo saar nimankii markaa aanu isnaqaane markaa waxa wayaan aanu ilmaadeerka ahayn kuwaa noo soo saar markaasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yacni qum ya xamsatu xamsow kac caliyow kac cubaydow kac waa cubaydat bnu xaaris iyo waxa weeye cali bn abi aalib iyo xamsatu bn cabdilmutalib saddexdaasaa u baxay saddexdii markay u baxeen saddexdii gaaladaha waa dileen siday u dileenna waxay tahay xamze ninkiisii markiiba waa dilay isna waxba ma gaadhin calina ninkii markaa ku beegnaa waa dilay markiisiiba ninkii ku aadanaa isna waa dilay isna waxba ma gaadhin waliid iyo ninkii markaa muqaabilka u ahaabaa laba seefood isdhaafsaday markaasaa mid walba dhaawac culus baa gaadhay dhuldhaceen xamsiya cali oo mid waliba ninkii ku beegnaa ka soo faaruqay ayaa markaysaga ugu tegay oo kii kale yacni waxa weeye dhaawac tiray yacni markaa koodina la cararay markaasaa deedna laysku soo qaba haddaba sheikhu wuxuu inoogu cabiray waxaa la yaqiinsan yahay buu yidhi inuu cali weli dilay xamzana ninkii yacni markaa muqaawimka u ahaa ee ku beegnaa isaguna inuu dilay laakiin waxaa laga shakinayaa qirnigiisu ma wuxuu ahaa markaa cutba mise shayba warkaa uu sheikhu sheegay weliba uu yidhi qaci baa lagu og yahay nadar baa ka sugan culamo kaleo sidaa cabdirayna waa jiraan xaafid ibn xajar casqalaani waxa uu tilmaamayaa inay culammada qaarkood soo naqliyeen itifaaq in cali ibn abi aalib weli dilay itifaaq inay ku soo rareen dabeedna wuxuu tacaqubayaa warka uu odhanaayo culammada qaarkood ka soo naqlinaya markaasu ohanaya fi hada itifaaqi nadar itifaaqaa nadar baa ku sugan waayo sida macruufkii waxay tahay sida macruufka ahi ama caanka ahi waxay tahay waa in cali aanu weli dilin xadiidka abu daawuudka wuxuu sheegaya can caliyin radia allahu canhu annahu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam qum ya xamzatu qum ya caliyu qum ya cubaydatu bnu lxaarisi faaqbala xamzatu ilaa cutbata wa aqbaltu ilaa shaybata واkhtalafa bayna cubaydata wاlwaliidi darbataani faaskhana kulu waaxidi minhuma صaaxibahu ثuma milna calى اlwaliidi faqatalnaahu واxtamalna cubaydata rawaahu abu daawuuda waصaxaxahu اlalbaniyu xaafid ibn xajar laftiisa wuxuu odhanaya wahada aصaxu الriwaayaat marka xaafid ibn xajar laftiisu wuxuu sheegay inay taasi tahay aصaxu الriwaayaat inay tahay ayuu markaa tilmaamay sanad kale oo waxa weeye markaa xasan ah oo xaafid ibnu xajar sheegay oo shaahidu ahina waa jiraa isla sidaa tilmaamaya wakhtigaa dhacaalkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub